alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin sala allahuma cla nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbih waslama tasliima kasiira waxaynu ku guda jirnay qaacidadii shanaad oo cinwaankeeda iyo tacbiirkeedu uu ahaa alcaadatu muxakama waxaynu soo aragnay macnaha qaacidadu ay leedahay iyo mufradaadkeeda waxaa kaloo kalooynu soo qaadanay tacriifu alcaadati wa tacriifu alcurfi waxaa kaloo kalooynu soo aragnay adilada qaacidadani ay leedahay waxaa kalooynu soo qaadanay majaalaat lcurf meelaha curfiga in lagu camal falo loo baahan yahay curfigii in la dhaqan geliya ay tahay waxaa ka mid ahaa aynu soo aragnay laba meelood majaalka koobaadi waxa uu ahaa wixii aanay shareecadu xad u yeelin ee aanay xadidin luqal carabiyana aan daabit ku lahayn oo ka mid ah axkaamtii shareecada in curfiga loola noqonayo waxaa kaloo majaalka labaad ee curfiga camalfalkiisa ama ku camalfalkiisa loo baahanayaa uu ahaa tafsiiru alfaadi innaas dadka hadalladooda iyo ereyada ay ku hadlayaan axkaamta ka ratibmaysa waxaa loola noqonayaa bay ahayd curfiga sida aynu soo aragnay waxaynu maanta ka bilaabi doonaa biidn illaahi tacaala aqsaamu alcurf curfiga qaybihiisa yanqasimu alcurfu curfigii waxa uu u qaybsamaa ilaa aqsaamin cadiidatin qaybo tiro ah ayuu u qaybsamaa biictibaaraatin mukhtalifatin iyadoo oo qaybahaasi ay ku imanayaan biictibaaraatin mukhtalifa wejiye iyo dhinacyo kala duwan oo laga eegi doono oo aqsaamtan kala duwan ee curfigu uu yeelanayo marba dhinac baa laga eegi doonaa wa hiya waxaanay kala yihiin qaybaha kala duwan ee curfigu uu kala baxaya awalan ugu horrayn biictibaari isticmaalihi marka la fiiriyo ama la eego curfiga isticmaalkiisa wa tacbiir yani waxa weeye wejiga koobaad ee laga eegayo waa markaynu eegno kelmaddan ama ficilkan curfiga ah ee dadku ay isticmaalayaan isticmaalkiisu nooca uu yahay yanqasimu lcurfu curfigii waxa uu u qaybsamayaa biictibaari isticmaalihi marka la eego isticmaalka la isticmaalayo ilaa qismayni laba qaybood arif qaybta koobaad waxa weeye ama qismiga koobaadi alcurfu alqawliyu waa curfigii loo nisbeeyey qowlka ama hadalka oo macnaheedu uu yahay shaygan curfiga ah ee caadadeed noqday ee dadka dhexdooda ku faafay inuu yahay hadal ama lafdi inuu yahay iyo qowl dadka agtooda waxa weeye caadan iyo caadatan iyo curfanba ay isticmaalayaan wa huwa curfiga qowliga ahi waxa weeye an yashiica inuu faafo isticmaalu lafdin lafdi isticmaalkiisu inuu faafo iyadoo loo isticmaalayo fii gayri maa wixii waxaan ahayn ama macnihii mid aan ahayn macnihii wudica loo dejiyey lahu isaga fii asli lugati carabi ahaan iyo asal la yidhaahdaa alcurfu lqowli in lafdigii loo isticmaalo macnihii asal ahaana ma carabi ahaan uu lahaa macno aan hayn taasna ay faafto waxaa loo yaqaanaa alcurfu alqawli waa an yashiica isticmaalu lafdin inuu faafo oo dadka dhexdooda uu ku baaho isticmaal la isticmaalayo lafdi lafdigaasoo loo isticmaalayo fii gayri maa macnihii mid aan ahayn wadica lahu loo dejiyey fi asli luga asal ahaan macnihii luqadda uu ku lahaa ee lagu yaqaanay macno aan ahayn ayaa loo isticmaalay oo weliba faaftay waxaa loo yaqaanaa alcurfu alqawli oo hadalkani waxaa ka muuqanaya halkaa laba macno inuu yeeshay carabi ahaanna inuu macno leeyihi curfi ahaanna in macno loo dejistay oo loo isticmaalaya marka mihaaluhu tusaalihiisu waxa weeye lafdu addaabba ereyga addaabba fil asli asal ahaan iyo carabi ahaan yutlaqu waxaa loo isticmaalaa calaa kulli maa yadubbu calaa wajhi alardi wax kastoo arlada dusheeda dul tukubo oo dul dhaqaaqa oo waxa weeye eh, dee waxa weeye nafley ah ama noola ah ayaa loo yaqaanaa asal ahaan addaaba waa wax kastoo arlada dusheeda dhaqaaq ku sameeya aslan kelmadda macnaheedu waa sidaa waa curfan curfi ahaan dadka agtooda caadiyan iyo curfi ahaan yutlaqu kelmaddan waxaa loo isticmaalaa calaa dawaati alarbaci min alxayawaanaati xayawaanaadka kuwooda afarta adin leh ama afarta lugood leh ayaa kelmaddan curfi ahaan daabba loo yaqaana marka halkaa waxaa ka muuqanaysa kelmadda addaabba carabi ahaan iyo asal ahaanna macnay leedahy curfanna dadku macno kaa ka duwanba u yaqaana carabi ama asal ahaan kelmaddan macnaheedu waa wax kasta oo nool oo arlada dusheeda dhaqaaqaya ha noqdo mid beerka ku siqa ama ha noqdo mid laba lugood leh ama ha noqdo mid afar lugood leh ama ha noqdo mid duulo oo waxa weeye duulaba ha noqdo waa wax walo nool oo dee socda curfanna macnaha loo yaqaanaa addaabba waa xayawaanaadka afarta addimood leh marka waa tusaale un kelimaad badanna de waa jiraan way fara badan yihin waxaa la mid a kelmadda ama lafdiga alwalad lafdu lwalad waxaa loo isticmaalaa ama looga jeedaa curfan waxaan leeyahay lo aslan waxaa looga jeedaa dee waladu bani aadam yacni bani linsaan oo dhan dee waxaa caruurtu ay waxaan leeyahay dadku ay dhaleen oo dhan ayaa carabi ahaan loo yaqaanaa oo yashmalu dakara waluntha labadaba uu koobsanaya laakiin curfan marka la joogo walad waxaa loo isticmaalaa adakar ayaa loo isticmaalaa sidaa awgeed bay tahay qofku marka uu kelimaadka noocana isticmaalayo macnaha curfiga abaa ka xoog badan macnaha aslan ay leeyihiin waayo dadka intoodii badnayd agtooda kelmaddani macnahaasaa looga yaqaana oo macnihii asal ahaan ay lahayd waxaa ka badan ama ka isticmaal badan oo looga isticmaal badan yahay kelmaddan ama macnahan ay faa'iidaynaysa curfan markaa kaasi waa alcurfu lqawli waa lafdigaa faafay dadka dhexdoodana ku faafay macnihii loo dejiyey macno aan ahayn iyadoo loo isticmaalaya ayuu dee faafay bay ka dhigantay kaasaana lagu bartay nooca labaad ee curfigu waxa weeye marka la eegayo isticmaalka waa alcurfu alcamaliyu waa curfi camali ah qawli ma aha waa curfi yacni ficlan dadku ay u samaynayaan oo aan qowl ahayn wa huwa curfiga camaliga ahi waxa weeye an yactaada annaasu dadku inay ka caado dhigtaan calaa caadatin mucayanatin caado gaar ah oo cayiman fi lakli tusaale ahaan cunistii washurbi cabiddii wallubsi xidhashadii walbayci iibintii washiraa iyo iibsashadii waa tusaale un curfiga camaliga waxa weeye dadku inay shay ka caado dhigtaan samayntiisa shaygaas samayntiisa ay ka caado dhigteen ha noqdo cuntadii cabbitaankii iibkii iibsashadii mucaamalaadkii kale mihaaluhu tusaalihiisu waxa weeye an takuuna alcaadatu fii bacdi albuldaan in caadada iyo curfigu deegaanada iyo waddamada qaarkood ay noqoto amaba ay tahay ana almahra meherkii muqadamun in la qadimayo wa fii bacdihaa deegaanada qaarkoodna wa fii bacdiha alaakhar deegaanada kale qaar koodna uu yahay mu'akharun mid meherku dib loo dhigayo oo gadaal laga siinayo gabadha macnuhu waxa weeye waa curfigii camaligaabuu dee tusaale u yahay marka hore cuntada iyo cabitaanka haddaynu ka horeyno maalan inaga dhexdayna marka lagiya soomaalida saddex jeer bay wax cunaan soo ma waa quraacda iyo qadada iyo cashada saddexda asaasigaadee maa cadaa daalika dee magacyo kale inu naqaana ama casriyad ku sheeg ama nusaaco ku sheeg ama wax kale ku sheeg laakiin aslan saddexdaasay dadku yaqaanaan waa curfan iyo caadatan undee wax dadku ay la qabsadeen wax dadku ay la qabsadeen weeye sidoo kale xidhashadii labiska wadamadu way ku kala duwan yihiin soo ma curfan qaar baa curfan iyo caadatan macawista un xidha qaar baa iyo caadatan surwaalkan iyo yaqaan qaar baa curfan iyo caadatan dee khamiis xidha iyo bakistaani ama khamiis caadi soo saama hadde meel ba waxba macruuf ka hadde meelaha qaarkood baa laga yaabaa curfan in maryaha inagu aynu caadiga u naqaano ee aynu iska xidhanno agtooda ay ceebba ka tahy meelaha qaarkood macaawista waa khatar inaad xidhataa wax kale inaad ujeedun bay dadku moodaya ragga xunxun oo dhan baa kacaya marka dad macaawis soo xidhatay sidaa awgeed baa talooyin baa la sii siiyaa wadamada qofku marka uu tegayo inaanu macawis isku xidhanoo dabadda aanu ula soo bixin aduu ku seexanaya ku seexdo laakiinuu bannaankaa ula soo baxo waxay ka dhigan tahay soo raacan way marka hadda waa curfiga iyo caadada waxaana muhima qofku curfi ahaan had iyo jeer qodob baan baraarujinayaa waxaa fiican curfiga deegaankaaga inaad waafaqdo mar haddaanu sharciga ka hor imanayn rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam taasuu jeclaa inaanu khilaafin curfiga iyo caadada iyo dhaqanka qowmkiisu ay leeyihiin maa lam yukhaalif sharcan inta curfigaasi aanu ka hor imanayn sharciga caado iyo dhaqan cid kali ay leedahay yaanu sharcigaba ka hor imanna laakiin deegaankaaga aan laga oqoon ha samaynin sidaa awgeed baa waxyaabaha muhimka inaynu ku baraarugsanaan waxaa ka mid ah waxaa laga yaabaa tusaal ahaan yamanta oo kale iyo meelaha inagu dhow go'baabay iska xidhaan haddii doonaan sooma hadde go'an caadigaabay ah macawiis ka dhigtaan haddaad tiraa hargeysa dhexdeedi baan aadna xidhanaya dadka waxaanay aqoon baad kusoo kordhisay ogow go'shaalka way huwadaan soomaalida ma gunti kama dhigtaan iyo macawiste kama dhigtaan marka wax walba haddaad tidhahdo uu cusub yahaye qaado oo waxayna haysade dhallinyaradeenni maanta ad arkayso heerka ay marayaan wixii ay arkaanba inay iska qaataan dad buu curfi iyo caado u yahay adiga kuma aha khalaas marka inaad isku mashquulisaba ma aha sidoo kale iibka dee curfan dadku waxa curfi ahaan iyo caad ahaan qaabkay wax kala iibsadaan curfigaa dee loo daynaya wixii aan sharciga ka hor imanayn tusaalahan haddaba u fiirso oo deegaanada qaarkood meherka oo kale inanta marka loo soo geed fadhiisto meherka halkaasaa lagu siiyaa bartaa ayaa loogu dhiibaya curfan oo wax caadiyan agtooda macruufka ka ah oo inta aanu ninku ka fekerin gabaatigeedii iyo yaradkii iyo arrimaha wuxuu ka fekerayaa meherkii ma diyaarisa horta ilaa halkaan lagu kala qaadanaya wadamada qaarkoodna dee tan dibba la ysaga dhigtay sida innagoo kale lagaba yaabo sida loogu leeyahay ninkunu sidaa ku dhinto iyadoo gabadhiina aanay weydiisaninba marka labadaba maxaa loo tixgelinayaa curfigaa loo tixgelinaya waa shareecadeennu haddii ay tilmaantay xaqii meherka gabadhu inay xaq u leedahay goormaa la kala qaadanaya iyo taxdiidka noocaasa yurjacu ila alcurfi dee ila shareecadu may xadidin oo may odhan xilligaa hala siiyee curfigaa loola noqonaya markaa dee waddamadu way ku kala duwan yihiin sidaa awgeed baa waddamada qaarkood ninku ilaa meherka uu meel saaro inantaa ma haweysan karo inagana waa adiga arko dib baa la ysaga dhigtaa soo waa curfi ceeb maa walow dee ay tahay waa xaq iyo waajib lagu leeyay ninku inuu ka warhayo aanu u dayman la'aan ile waa xaq laga doonaye hadduu hadda bixinaya iyo hadduu gadaal ka bixinayaba waa deyn lagu leeyay inuu iska bixiyaana waajib bay ku tahay haddaynay gabadhu ka cafiyin waa laga doonaya alaslu baraa'atu dima waxaa u fiican ninku xilliga ugu fudud u heli karo inuu iska bixiyo yani waxaan le cafwan yani si beridiisa u beri yeelo dumadiisa baraa'atu dima si uu sameeyo inuu iska bixiyaa u fiican oo waxa weeye uu iska dhiibo walow laga yaabo dhaqan ahaan innaga soomaalida ninka iyo gabadhu haddii malaha meherka uu siiyaba inaad shakidaba ta malaha uu ku furaya kale oo hadduu meherka usoo qadimo tidhaahdo may iska haymik oo innagaa u baahanayn mar kale unbaad bixin doontaa eh? soo ma ninkana haddii gabadhu ku taa meherkayga keen inuu shakiyaba foobiya ka qaadayso talow maxay soo wadataa oo kale marka waa xaq ninka lagu leeyay si walba marka halkaana curfigii camaliga ahaa baynu kaga soo baxnay waana qismigii koobaad ee curfiga aqsaamtiisa wejiga koobaad aynu ka eegna waa maxay waa aqsaamu lcurfi bictibaari isticmaalihi qaybaha curfiga uu yeelanayo marka la eego isticmaalka marka isticmaalkii curfiga iyo waxaan faafeen la isticmaalaya qad yakuunu qawlan wa qad yakuunu camalan wa ficlan dee lafdii dee faafayna waa la heli karaa isticmaalkiisu faafay ficil isticmaalkiisu uu faafay uu caadi noqdayna waa la heli karaa aaniyan taqsiimka labaad biictibaari masdarihi marka la eego curfigani halka uu ka soo fulayo ee uu ka imanayo iyo sida uu u soo fulayo uu u imanayo oo marka la fiiriyo curfigan iyo caadadan shaygan curfigan lagu sheegay cidda uu ka soo fulay dee waa laba midun saynu arki doono in ummadda oo dhan uu ka soo fulayo uu yahay mid guud oo dadku ay wada samaynayaan iyo inuu yahay mid ka soo fulaya dadka qayb ka mid ah ama afraad kooban oo ka mid ah yanqasimu alcurfu curfigi waa qaybsamaa biictibaari itisaaci shuyuucihi marka la eego faafitaankiisu sida uu u ballaadhan yahay aw qasrihi ama marka la eego urursanaanta uu urursan yihi wa xasrihi iyo koobnaanta uu ku kooban yahy fii makaanin mucayanin meel gaar ah aw jamaacatin makhsuusatin ama koox gaara uu ku kooban yahy marka la eego wuxuu u qaybsamayaa ilaa qismayn itnayn laba qaybood oo curfigii marka la eego sida uu u faafay iyo marka la eego inuu kooban yahy dee labaa ka soo baxayo labaa ka soo baxayo yanqasimu alcurfu curfigii waa qaybsamaya bictibaari itisaaci shuyuucihi marka la eego faafidiisu siday u ballaadhan tahay aw qasrihi ama marka la eego urursanaantiisa wa xasrihi iyo koobnaanta uu ku kooban yahay curfigani fii makaanin mucayanin meel gaar ah aw jamaacatin makhsuusatin ama koox gaara ah uu ku kooban yahi ilaa qismayn itnayn buu kala baxaya qismiga koobaad waxa weeye curfin caamin waa curfi guud oo ballaadhan wa huwa curfiga guudi waxa weeye maa tacaarafa calayhi waxa ay curfi ka dhigteen jamiicu nnaasi dadka dhammaantood ay curfi ka dhigteen ay ku dul sugan yihiin aw ghaalibuhum ama dadka badankoodu ay curfi iyo caado ka dhigteen fii jamiici lbuldaani dhammaan waddamada curfiga ay waxa weeye waxa dadka in dadka oo dhan ama dadka badankoodu ay curfi iyo caado ka dhigteena ay ku dhaqmayaan dhammaan wadamada ama khaalib albuldaanba wadamada iyo deegaanadasay u badan yihiin waa shay curfi oo la wada yaqaano oo haddaad waddankan ka tagto o aad mid kala tagto isla curfigii baad ugu tegaysa dadka badankooduna wax macruuf a iska yaqaanaan wey mithaaluhu tusaalihiisu waxa weeye tacaarufu nnaasi caadada iyo curfiga dadku ay ka yani waxa weye ka leeyihiin ama ay eh, kaga dhaqmaan calaa dukhuuli alxamaami gelitaanka xamaamka wa isticmaali ilmaai isticmaalka biyaha la isticmaalayo biduuni taxdiidi kamiyati almaa iyadoo aan la xadidin biyaha la isticmaalaya intay la egyihiin ah, almustahlak yani biyahan la istihlaakay la isticmaalayo aw taxdiidi zamani ama iyadoon la xadidin waktiga alladii waqtigaasoo yamkuu fiihi shaksu qofku uu ku sugnaanayo daakhila alxamaami xamaamka dhexdiisa halkani curfiga iyo caadada ummadaha intooda badnee ay yaqaanaan waxa weeye ee dhaqanka u ah inaan la xadidin oo dadku aanay yacni isu xadidin muddada qofku markuu xamaamka galo uu ku jirayo iyo biyaha uu isticmaalaya inta ay leegyihiin miya aragtay iyadoo la xadidayo mayde oo qofkana xamaamka iska iskale ee ka shaqaysanaya ku odhan maayo laba daqiiqo ku jiro oo ka soo bax kadibna ama biyaha intaasuun isticmaalo intaa ka badan laguma ogola oo kaldhiga haafkii isticmaalo haafka kale loo soo celi curfan taxdiidka noocaasi ma jiro taxdiidka noocaas ahi ma jiro waayo dadka caadadoodiibaa waxay ku dureertay ama ay la qabsadeen inaan waxaasoo kale la xadidinte marka waa curfi caama oo ninka maanta waxa weeye waxaa laga yaay qofku inuu isweydiiyo niu markaad xamaamka gasho w adigan kun shilin bixinaye kunkaa shilina aad bixisay talow ma u dhigmaa muddadii aad ku jirtay iyo biyihiaad isticmaashay waxaa la odhanayaa waxaadan taa ugaba fakerinba oo aadan isugu mashquulinin jarat caadat nnaasi calaa cadami taxdiid caadadii dadku waxay ku dareertay iyo curfigoodu oo kale inaan la xadidin inaan la xadidin kii meesha haystay hadduu ku dhahdo waad ku raagtayna ama uu qofka ku dhaha maxaad ugu raagtayna dee wuu ka gardarayn taxdiidka noocani mid la ogaaba mu ahayn oo iminka la odhan maayo haddii aad muddo dheer ku raagtayna laba kun iska bixi waqti baad qaadatay haddii aad hore uga soo dhaksatana shan boqol bix tusaale ahaan taxdiidka noocaasi ma yaal waayo waxaan wax caadida iyo curfiga dadku uu ku dareeray waana curfi caamo hadda asal ahaan xamaamka waxaa la ydhaha meelaha yani lagu istixmaamsado lagu qabowsado inagu waxay u naqaanaa meelaha caadiga musqulaha leh laakiin aslan dee kelmadani waxa weeye <clears throat> waxaa laga keenay ma magacan laga soo qaatay asal ahaan waxay gaar u ahayd meelaha maydhashadoo qura loo tegaydi kan kalena waa soo gelaya waa inu naqaano xamaamka marka miaaluhu tusaalihiisu waxa weeye tacaarufu nnaasi curfiga dadku ay ka leeyihiin ama ay ku dhaqmaan calaa dukhuuli lxamaami xamaamka gelitaankiisa wa isticmaali ilmaa'i iyo isticmaalka ay isticmaalayaan biyihii biduuni taxdiidi kamiyati ilmaa'i iyadoon la xadidin biyaha qadarkooda biyihii almustahlakii la isticmaalayay aw taxdiidi zamani ama iyadoon la xadidin waqtiga alladii waqtigaaso yamkutu fiihi shakhsu qofku uu ku dhex sugnaanayo daakhila alxamaam waay kaasi waa curfigii caamka ahaayo dee ummadaha ilaahay badankooda say u badan yihiin la bartay waa sidan waa laga yaaba marka qaarkood khilaafulcaada dee in la arko oo waddamada qaarkood ay dhiciba karta in la arko in taxdiid loo sameeyo laakiin aslan waa inaanay taxdiidkaa lahayn curfiguna taasuu ku dareeray iyo acraaf nnaas curfiga noociisa labaad waxa weeye ba waa curfin khaasin curfin khaasin oo dee jerkan meel kale hala yaabine waa ilaa qismayni dee ayay beddel ka tahay oo qismaynidii bay bedel ka tahay urfin curfin caamin iyo curfin khaasin waxay ka dhigan tahay ilaa curfin caamin wa ilaa curfin khaasin wa huwa curfiga khaaska ay haddaba waxa weeye alcaadatu waa caadadii allatii caadadaasu takuunu lifardin u sugnaatay qof aw daa'ifatin mucayanatin ama qolo gaar ah fii baladin mucayanin deegaan gaar ah aw asxaabi mihnatin mucayana ama dad shaqo gaari ay ka dhaxayso curfigooda curfiga khaaskaah waxa weeye caadada iyo wixii ka soo noqnoqday ee caado u noqday hal qof ama koox gaar ah oo tusaale ahaan deegaan gaara ku sugan ama shaqo gaar ah iyo mihnad gaari ay ka dhexayso curfigoodii iyo caadooda taasna waa jirtaayo tusaale ahaan qofku shakhsiyan caado gaaruu yeelan karaa caado iyo dhaqan gaara wuu yeelan karaa waana dee curfi khaasaa lagu magacaabaya waxaa laga yaabaa tusaalehaan qofku xilliga wax cunaya xilliga wax cabayo inuu dadka ka duwanaado way dhici karta oo xilliyada qaarkood dadku ay wax cunaan isagu aanu waxba cunin seexashada inuu kaga duwan yahay waa curfi khaasay ka dhiganto taa isaguu gaarka u wato waa caadadiisii dee ama daa'ifa mucayana fii baladin mucayan ama koox gaar ah oo meel gaara ku sugan curfigooda iyo caadadooda aw asxaabi mihnatin mucayana ama curfiga khaaska wuxuu noqonayaa wixii caadee u sugnaaday maxay dad shaqo gaari ay ka dhaxayso amaba shaqo gaara ciddii ehel u ah iyo shaqadaa kaar gaarkaa ah dabeecaddeeda ayaa curfigan iyo caadadan loo isticmaalaa waaya tusaaluhu muxuu noqonayaa ka tacaarufi lmusaariciina waa sida caadada iyo curfiga ay leeyihiin beeralaydu filxiraasati xagga beerafalashada wa shu'uuni ziraacati iyo arrimaha beeraha iyo falashada beeraha wixii khuseeya dee beeraley buu khuseeyaa caade iyo curfi gaarana dee wey leeyihi wasti'jaari ilmaa'i sidoo kale biyihii qofku inuu waxa weeye kiraysto wa janyi thimaari midhihii xilliga lasoo goosanayo ee la soo goynayo ilaa awqaatin muxadada xilliyo gaara iyadoo loo eegayo aw mawaasima mucayana ama kal gaara loo eegayo macnuhu waxa weeye dadka tusaale ahaan beeralayda ah ama beeraha qota waxaa curfi iyo caado u ah xilliyo gaara ah oo maxaynu ugu haddi saacadda waay tusaale ahaan dadka beeralayda ahay beeraha xilli bay fashaan xilli baa siidhka iyo shinnida waxa weeye beeraha la shineeya ama siidhka iyo bederka lagu bahleeya xilli baa la waraabiyaa gaar ah xillina biyaha laga heli joojiya xilli baa la goostaa waa curfi iyo caado laakiin ma dhan ba ma cid walba maya waa curfun khaasun lilmusaariciin de waa caado u gaara beeraleyd oo keliya dee reer magaalku la wadaagi maayaan oo xoolo dhaqatadu lama wadaagaan oo tuulo jooggu lama wadaago waa curfi u gaara beeraleyda u gaara soomad arag magaalada iyaga reer magaalku tusaale ahaan ma yaqaanaan goormay waxaan soo go-aniyo goormay aanay soo go-en laakiin waxaynu maqallaa marna iyadoo leey khudradaasaa yaraatay marna way badantay soo ma waa mawaasimtoodii iyo xilligii marna ay soo goynay marna ay dee aanay soo gu'i jirin wey waa curfigooda u gaarka ahaa qofku inuu ilaaliyana way fiicanta u dhowro curfiga noocaas sida awgeed baa miyigoo kale beeraleydu markay beeraha falanayaan qofku kuma degdega waxa uu sugayaa intay gaadhaysa xilligii dadkuba ay beerahooda falanayeen curfigu wuu ilaalinaya soo oo inuu dadka ka hor dhaco uu iska ilaalinaya iska ilaalinaya xataa xilliga shaqada soo maad ee shaqada uu bilaabayo qofku haddaba beertiisi uu ka shaqaysanaya innaga waxa laga qofku idhaa hawlihiisa dee subax hore iska qabsado galabtan duhurkana iska soo rawax laakiin iyaga dhaqankoodu waa maxay tusaan waxaa la shaqadu waxay bilaabantaa sagaalka subaxnimo khalaas sagaalka kama horreyn karti oo intaad beertaadi tagto odhan sagaalkan ka horraynaya caadatan maxay u arkaan qofkaa ka horreeya isagaaba ka baqan ama la ileeyo ama la cawriyo ama ila ummaddu waa kala wada duwanteed oo markuu isagu xillo gelin horeba ku bilaabay shaqadiisa kana intuu soo mirqaamay uu sugay waxaa laga yaabaa inuu markaa man wuxuu ka baqanayaaba in la cawriyo curfigu ilaalinaya iyo caadada waana qodob muhimade haddaanay sharciga baalmarsanayn aw maa tacaarafa calayhi ahlu kulli cilmin ama waxaa tusaale waa curfigan khaaskaa waxa curfi iyo caada ay ka dhigteen fanni walba ehelkiisu iyo cilmi walba ehelkiisu kasilaaxi culamaai lusuuli waa tusaale una waa sida culimmada usuulku ereybixinnadooda u gaarka ah waibbi wakayri dalika dhammaan funuunta eegdee oo marka wax la qeexayo soo maad arkin luqatan wa istilaaxan oo tusaale ahaan marka la joogo xadiidkii ereybixinno gaaru leeyahy cilmiga iyo fanigii xadiidka ama culumulxadiid fanigii usuulku tacriifaad iyo qeexitaanno gaaru leeyahy waxay ka dhigan tahay waa curfi khaasah iyo caado gaaroo culimmadu ay mas'aladan ku qeexeen ama lafdigan ay ku qeexeen marka curfigii khaaskaah buu kaa soo gelaya dhammaan wax alla waxaad aragtay kelimaad la qeexaya ee luqatan iyo istilaaxan istilaaxantu maxay soo gelaysaa alcurf alkhaas waa curfigii gaarka ahaayo dee culimada fannigan ehelka u ah ayaa curfigan istilaaxan u dejiyeydi iyagu ku koobayay bay ka dhiganta taqsiimka saddexaad ee curfigu waxa weeye biictibaari mashruuciyatihi marka la eego sharcinimadiisa iyo bannaanidiisa curfigani ma bannaanyi oo ma sharci baa mise ma aha wa yanqasimu waxa uu qaybsamayaa ilaa qismayni laba qaybood alif curfin saxiixin curfi sax ah waayo wa huwa curfiga saxiixa ay waxa weeye an yatacaarafa annaasu dadku inay curfi iyo caado ka dhigtaan calaa amrin arrin min al umuuri arrimahoodii nolosha ka mid ah oo laa yuxarimu curfigaasoo laa yuxarimu aan xarrimaynin xalaalan xalaal walaa yuxallilu sidoo oo kale aan xalaalaynayn xaraaman shay xaaraana curfiga yani waxa weye saxiixa waxa weeye waa curfiga aan sharciga baal marsanayn marka si guud aynu u eegno waa curfiga wax xaaraan ah aan xalaalaynin shay xalaal ahna aan xarimayn yani waa mid aan sharciga ka hor imanayn oo aan baalmarsanayn kaa curfi saxiixa la ydhahdaa haddiiba se curfigu saynu arki doonno uu sharciga ka hor imanayo dee saxiix noqon maayo kaas tusaaluhu waxa uu noqonayaa ka tacaarufi innaasi sida curfiga iyo caadada dadku ay waxa wey yeesheen ama ay ka dhigteen ama ay curfi ka dhigteen calaa ana hada shaya shaygan yubaacu kaylan in la iibinayo laakiin miis lagu iibinayo in la miiso wa hada shayu shayganna yubaacu in la iibiyo wasnan miisaan ahaan lagu iibiyo wanaxwu dalika iyo wixii la mida ashyaada iyo waxyaabaha yani waxa weeye marka la iibinayo yani halbeegga u baahani halbeeggaasi waa kala duwan yihi shay baa u baahan in la miisaamo oo dadku ay caadatan u yaqaanaan in la miisaamo miisaan lagu kala iibsado shay baa u baahan in miis lagu kala iibsado la miiso mid baa u baahan mitir lagu kala iibsado iyo badkiisa inta uu leegay marka waxyaabaha noocaasa eh, almakiilaat waalmawsuunaat shayga la miisaamayo iyo ka la miisayo maxaa miisaan lagu iibinaya maxaase miis lagu iibinayaa yurjacu ila alcurfi waana curfi saxiixoo dee shareecadeennu inuumay kala qaadqaadin marka dadka curfigoodaa loo celinayaa taqdiiraadka noocaas ahina sharciga ma baalmarsana in kana miisaan lagu iibiyo kana mis lagu iibiyo marka curfiga saxiixay waa ka ba curfin faasidin nooca labaad waa curfi faasida wa huwa curfiga faasidkahi waxa weeye an yatacaarafa annaasu dadku inay curfi iyo caado ka yeeshaan ay ka dhigtaan calaa maa shay shaygaasoo yukhaalifu ka hor imanaya annusuusa sharciyata nusuustii iyo adiladii shareecada curfiga faasidka waxa weeye caado kasta iyo curfi kasta oo sharciga ka hor imanaya marka shaygani caadi buu ahaaye iyo curfi buu inoo ahaa iyo dhaqane ha la sameeye sax maa haddii curfigani sharciga uu ka hor imanayo oo uu khilaafsan yihi in la sameeyo ama bannaan ama lagu dhaqmo laakiin soomaalidu mahmahaba bay u samaysatayo waxay dhahan caado la gooyaa cadho allay leedahay caado la gooyaa cadho allah ka dhalanaysaba laakiin sax maa haddiiba caadadii ay sharciga ka hor imanaysa ka hor waxaa la odhanaya hala sameeyo marka horeba mutalaasimaan in laga dhigo caado la gooyaaba cadho allah imanaysa dee marka hore aanay marka wixii dee caade iyo curfi ah sharcigunbaa loo eegaya haddii sharciga uu waafaqsanyaho yacni aanu ka hor imanayna waa curfi saxiixa haddii nusuusta shareecada uu ka hor imanayana waa curfi faasida in lagu dhaqmaana ma ida jaaa nahru llaahi batala nahru macqil mar haddii nusuustii adiladii ay taallo tanaa caade iyo curfi inoo ahayd meesha ma taallo waaya tusaaluhu waxau noqonayaa ka tacaarufi ahli baladin sida curfiga iyo caadada dad meel gaara ah degan ama deegaan tusaale ahaan degani ay caado ka dhigteen calaa sufuuri nnisaa'i dumarkii inay soo banbaxaan wa birrijaal iyo inay dhex galaan maxay ragga aw samaaci lmuusiiqa ama heesihii iyo miisigada dhegaysigoodii aw isibaaxati ama in loo dabaal tago oo lagu dabaasho cala shawaati'i xeebaha aw filmasaabixi ama meelihii lagu dabaalanayay makshuufi alcawraati iyadoo dadka cawradoodii ay faydantii oo ay qaaqaawan yihiin oo haddii la yidhaahdo caadada iyo curfigu waxay inoo ahay dumarku iyagoo qaawan inay soo baxaan raggana iska dhex qaadaan haddii caado ahayd dee curfigii sharcigii bay ka hor imanaysaa iyo nusuusti sida awgeed baa soomaalidu waxyaabaha qaarkood ay ku andacoodaan waxa ka mid ah waxay ku odhanayaan waxaa jira maryo la ydhaha hidiya dhaqan oo waa maxay gabadhii inay maryo soo xidhato garays soo garaysato garabkeedii iyo dhinacbaa banaanba caadi u banaan jirkii meelo badan oo ka midna waa iska qaawiyin qoortii iyo meelo badan waxay ku odhanaya hidiya dhaqankii baanu ilaalinayna sax maaha curfiga ah muxuu ka hor imanaya waa curfun yukhaalifu nusuus waa curfi sharcigii ka hor imanaya de waxaa la mida dee waxa wey raggii inay dhex galaan dhex qaadaan waa curfi sharciga ka hor imanaya xataa hadday dadku la qabsadeen la qabsigaasi kama dhigna shayga inuu saxyi ama uu bannaanyi inaga tusaale ahaan curfigeenna basaska oo kale iyo gawaadhida ragga iyo dumarku saasaa la isu dhex fadhiya soo hadda way iskala nidaamin karaan oo raggiina kuraas gaara loo cayimi karaa dumarkiina way is isyaro basrin karaan laakiin waxaad arkaysaa adigoo kursi ku fadhiya baa iska kaasoo ag fadhiisanaysa dad tira halkaa fadhiisana waxay kuleedahay maxaa de kanaan karaystee dadkii kale xataa kaa soo gaari oo kuu gurman maayaane waxay ku leeyiin maxaa isyeedaysaan waa caadi walaalahatiina iska wada fadhiya kulaha <laughs> wixiiba waxaa laga dhigay maxay wax yaro iska wada caadiya marka de sharcan ma banaana waa caadi sax ma iyo waa iska caadiy sota dadkuma wada raacaan bay koodhan dadki ilahi o dhan basaskama sota la wada raaco xaaj sheekh maxaa kugu dhaca adiga gaari gaara dee samayso adigaaba daalac lagu raacay de lagu raacay laakiin wax saxa maaha de wax saxa maaha <coughs> waay sidoo kale heesaha iyo dhegaysigooda iyo miusigada in la garaacdo muusigii iyo heesihii xataa hadday dadku agtooda ay macruuf ka tahay wax caadi ah ee sharcigaan ogolayn oo inaga dadka dhaqanka soomaalida waa adiga arko waxa la idhaha waa la dhaantaynaya ama waa la mahaln ciyaar hiblaayaa la ciyaaraya caynkan ciyaarigaabaa la ciyaaraya maxay kala la ciyaaraya caadatan bay iyagu islayn u sameeya lakin de wax sharciga ka hor imanaya soosama sharcigu ka hor imanaya had iyo jeerna haddaad artayadu leeyihi hiddihii iyo dhaqankii baa la soo noolaynaya ummaddanaa rabaa diinteeda in laga fogeeyoogo waayo dhaqamo xunxunoo waxaa jiray lagu sheegay hadiiyo dhaqan inay ahaayeen laakiin sharciga ka hor imanaya habeen walba inta laysu yimaado heese la garaacdo oo la idhaha kuwii qaraamiga ahaa baynu garaacanaynaa waxaynu xusaynaa dadkii hore iyo curfigoodii iyo caadadoodi kuwii hore ama la yidhaahdo rag iyo dumarkiibaa isu koox baa la isu raacinaya sooma rag markay leeyihin waxbaanu heesay dhaqan ciyaarina hees dhaqameed iyaga marna isku yaacaya abliya marna kala yaacaya mar xagga kale isaga baxaya sharcigu waa miy ma ogola laakiin dadka waa loo yaro sahla waxa la idhaha ha waa ciyaar dhaqameed wey waa ciyaar dhaqameed laakiin sax maa waayo bay baallamarsantay waxaa la mid a meelihii lagu dabaalanayey dadku iyagoo inay tagaan iyagoo cawlooda ay muuqato kubaddii baa iyana la mid a kubadda marka la ciyaarayo innaga maxaa inagu badan weliba raggii in jilibkoodii eh, iyo buudoodiiba wada muuqata sooma ha oo qofkii isba asturiba maayo halkanuu walofwaloflaynaya meel walbana way muuqataa ciyaartu wax baashaa u muuqata laakiin kubadda soo ma cid odhanaysa waabal cawrada asturoo saraawilla dheer soo xidha ugu yaraan iskaba ciyaara haddaad doontaano ma jirto nin walba wuxuu xidhay bahalkaa yare gaabane ku dhegan ayuu xidhay marka dee mar dhow haddii la yidhaho war ha la is asturo oo sootii baryahanba sidaa lagu ciyaaray sheekh mad uga hadashay dee sharcigaa ka hor ayaa dee waxa arrinta diiday ama horaha loo sameeyo ama gadaalha laga sameeyo ama weligeedba ha la wado ee koox sharciga baalmarsanay xeebahoo kalena way badantay balberbere taga iyo batalaale jimcaha iyo khamiista haddii aad tagtay talal cajab waxaabad ka hadlaysaa rag keligood iska dabaalanayoo yani ay cawradoodu muuqatee rag iyo dumar baa isdhex yaacsanay soo halkaasuu marna xagga yaro mawjadaa yaro geenaya intuu kaxeeyo inantii marna wuu soo celinaya laba madaxoodun baa inoo muuqda hoosta wax alliyaala wax ka socda <clears throat> lama qiyaasi karo soo maa wax alliyaala waxay xagga hoose ka samayna lama garanayo waana midha waxa laga kuha de waa caadi habluhu ma hawluhu way nala dhasheen sheekhi maxaad leeda ha kula dhashaan yaa ku yidhi qabqabsadee walaalnimadii islaamka mooyaane yaa ku yidhi dee sidan u gal sax fa haadihi acraafun dhammaan dhaqamadaa la sheegay waa dhaqamo faasidatun faasid ah oo aan la samayn karin oo xaaraana limaada limukhaalafatiha aladilata sharciya waxay baalmarsan tahay adiladii shareecada tabiiqaatun cala alqaacida qaacidadan iyo tabiiqeeda yani waa qaacidada ah alcaadatu muxakama idaa xalafa insaanun tusaale ahaan qof haddii uu ku dhaarto anlaa yadaca qadamahu lugtiisa inaanu gelinayn fii daari fulanin guriga hebel inaanu lugta gelin doonin fa yaxnathu waa ku dambaabayaa bidukhuuli gelitaanka uu wada galo ayuu ku dembaabayaa laa biwadci alqadami lugta oo qura uu saaro uu geliyo ku dambaabi maayo waayo lianna almuraada bihi curfan hadalkan curfi ahaan iyo caadi ahaan markaynu eegno wuxuu uga jeedaa dukhuulu ljismi kullihi laa bacdihi de markuu leeyahay guriga hebel cagta gelin maayo ma lugtoo quru jeeda inuu lugta un ka soo saaro deeme wuxuu u ujeedaa geli maayo caadiyan jidhkaygu wada geli maayo marka haddii uu ka dhaartay uu hi gurigaa ah, hebel geli cagta saari maayo uu soo kacay oo cagta unbuu geliye jidhkii kalnamuu gelin la odhan maayo waa dambaabtay wuxuu dambaabayaa nin gurigaa ah, galay uu noqonayaa dhaartiina jebiyey oo khilaafay marka uu wada galo curfigii baana xadidayadii garo tusaale labaad warada fi lxadiidi nahyu nabiyi sala allahu alay wasalam can bayci acaami qabla qabdihi waxaa xadiid ku soo aroortay rasuulku inuu diiday raashinkii in la iibiyo iyadoo qofku aanu weli la wareegin yacani raashinkii uu iibsaday ee weli aanu la wareegin inuu haddana sii iibiyo lama ogola oo waa albaycu qabla alqabd shaygi iyadoo qofku aanu la wareeginba inuu iibiyo lama ogola goormaa la odhan karaa qofkani shaygii wuu qabdiyo uu la wareegay fa yakhtalifu alqabdu la wareegistu waa kala duwan tahay biikhtilaafi alcurfi kala duwanaanshiyaha curfigay ku xidhan tahay wa biikhtilaafi silaci iyo alaabaha la wareegistooda oo marka la leeyahy shay aadan la wareegin ha iibinin la wareegistu maxay noqonaysaa goormaa la odhan karaa qofkani shaygan waa la wareegay alaab walba de waxay ku xidhantahay la wareegisteeda waxa loo yaqaano waxyaabaha qaarkood baa la wareegistoodu ay tahay in la soo qaado oo meel kale qofkuu dhigto halkii uu ku iibsaday intuuka iibsaday intuu ka qaado meel kale geysto oo waa wixii manquulaada dee ee la naqlinayo la qaadi karo la wareegistoodu waa inaad qaadato waxyaabaha qaarkood baa la wareegistoodu aanay suurto gelin in la qaado laakiin si kale loo dhigayo taan gurigii uu qofku iibsaday ama dhulkuu iibsaday oo kale la wareegisteedu waa in qofkii dee wixii curfa la odhan karo la wareegis waa in la sameeya haddii waraaqa la kala qorayo haddii faylalkii la kala wareegayo nootaanyadii la kala qoranayo marka alaab walba iyo shay kastoo la iibsaday la wareegistiidu waa curfiga iyo caadaday ku xidhantay sidaa awgeed ayaa markale leeyahay alaabtii intaanu qofku la wareegin yaanuu iibinin alaabtii u iibsaday la wareegistaasi waxay ku xidhantahay xasab alcurfi wa xasaba silca alaabta iyo curfigaa la eegaya usaan dhul buu iibsaday ma iibin kara ilaa faylalkiisi iyo waraaqihiisi u la wareega mooyaan markaas isagu si iibin kara tusaal ahaan oo dee qabdintii baa taa noqonaysa marka curfigaa loo celinaya alqawaacidu qawaaciddii almundarijatu ee soo gelaysay taxta hadihi alqaacida qaacidadan alcaadatu muxakama qawaacid saddex ah ayaa ka farcamaysa qaacidada farcigee koobaadi waxay odhanaysaa almacruufu curfan kalmashruuti shartan almacruufu curfan shayga curfi ahaan macruufkee la yaqaano kalmashruuti shartan wuxuu la mid yahay wixii shardi ahaan la dhigtay ayuu la mid yahay shaygii shardi dadku ay u kala dhigteen ay shardi ka dhigteen oo kale ayuu la mid noqonayaa mar hadduu curfi yahay dee wax iska caadiyihi waxay ka dhigantahy maadaama curfan iyo caadatan la yaqaano inuu sidan yahay wuxuu la mid yahay in la yidhi sidaa ha ahaado oo lagu heshiiyo shardi laga dhigto o kale ayuu la mid noqonaya ama la xukun noqonaya qaacidadani tacbiiraad kala duwan bay leedahay waxaa ka mid a athaabitu bilcurfi kathaabiti bidaliilin sharciyin athaabitu bilcurfi kathaabiti bidaliilin sharciyin waxaa kaloo tacbiiraadkeeda ka mida culimmadu ay ku sheegeen athaabitu bilcurfi kahaabiti binnas sidoo kale almacruufu bilcurfi kalmashruui bilafdi almacruufu bilcurfi kalmashruui bilafdi waanay is soo gudagelayaano athaabitu bilcurfi shayga curfi ahaan iyo caad ahaan ku sugnaaday ka haabiti bidaliilin sharciyin muxuu la mid yahay wax sharcigu uu sugay oo kalu la athaabitu ah, bilcurfi ka haabiti binnas wixii curfi iyo caad ahaan sugan ee la yaqaanee jiraay wuxuu la mid yahay wax daliil uu sugay oo kale ama naski uu sugay oo kale almacruufu bilcurfi shayga curfiga dhexdiisa macruuf ku noqday laysla yaqaano curfi ahaan kalmashruuti bilafdi wuxuu la mid wax lafdi ahaan yacni shay shardi laga dhigtay oo weliba lagu dhawaaqay buu la mid yahay hadda lagumaba dhawaaqina waa curfi wax laakiin afka laga sheegay oo lahi warkaasaa shardiga noo ah ayuu lamid mid almacruufu curfan shayga curfi ahaan macruufka in la yaqaanaa kalmashruui wuxuu la mid yahay wixii la dhigtay shardan shardi ahaan la dhigtay ee shardi laga dhigtay la calaamataday ayuunbuu la noqonaya oo marka shay aynu ku tacaamulayno eh, shay aynu samaynno wax kala iibsanayno ama mucaamalo kale aynu samaynayno curfi ahaan waxa mucaamaladaasi curfiga iyo caadida u ahi waxay ka dhigan tahay un inagoo kala qorni oo nidhi sidaa iyo sidaa iyo sidaa haynoo ahada shaygaasi mabaynaan odhan lakiin wax iska jira waaqiciya wlmuraadu bilqaacidati qaacidada waxaa looga jeedaa ana maa tacaarafa calayhi nnaasu waxa dadku ay curfi iyo caado ka dhigteen fii mucaamalaatihim heshiisyada markay gelayaan iyo mucaamalaadka wain lam yudkar sariixan shaygaa curfiga ah yaanba la sheegin marka heshiiskaa la gelaye eh fa huwa qaa'imun shaygaas muxuu taagan yahi maqaama shari almusaraxi bihi shardigii la caddeeyey ee la carabaabay buu la mid yahay fii wujuubi iltizaamihi marka laga hadlayo fulintiisa inay waajibtay oo la fuliyo waalahdi bihi iyo in loo noqdo la qaato shayga cinda tanaasuci hadii la isqabsado oo khilaaf yimaado macnuhu waxa weeye tusaalahan waynu ku arki doonnaa dadku marka mucaamalaad iyo heshiis ay gelayaan mucaamaladaasi dadku sibay ugu dhaqmaan u tacaamulaan markay heshiiskaa gelayaan tusaalahaan sidaa dadkuba ay u galaan ee lagu ogyahay lagu yaqaano heshiisyada ay ku galaan iyadoon yaan afkaba lagaga dhawaaqina waxay ka dhigantay sidii unbuu kana ahaanaya oo loo daynaya sidii dadkuba ay ku ogaayeen muxuu la mid yahay uun iyadoo la kala qortay oo layidhi war hooy sidaa dadkuba ay u kala iibsamaan baynu inaguna u kala iibsanaynaa oynu u tacaamulaynaa iyadoo aan afka in laga yidhin bay la mid tahay haddaa afkaba lagama odhan waayo waxna waa wax jiradii oo waaqiciyan lagu dhaqmayo lagu tacaamulayo qofkii inuu fuliyo wixii dadku ay isla yaqaaneen mucaamalaadka noocana markay gelayaan wixii dadku curfan iyo caadatan ay isla yaqaaneenay isla ogaayeen fulinteedu waajib bay ku tahy haddii ay isqabsadaanna xaggee loo noqonaya curfigii unbaa loo noqonaya war shaygan aan isku khilaafnay waxaa la odhanaya n isku khilaafteen dadku caad ahaan iyo curfi ahaan siday yani waxa weeye ugu tacaamulaan sidaa iyo sidaa dee khalaas sidii un imikana sameeyey marka wuxuu la mid yahay shardigii la cadeeyey waxa tasriix ahaa o kale musarax ahaa oo kale la mid yahay annamaa tacaarafa calayhi nnaasu waxaa dadku curfi iyo caada ay ka dhigteen fii mucaamalaatihim heshiisiya marka ay gelayaan wixii curfan yacni ay dadku ku tacaamulaan wa in lam yudkar sariixan shaygaa yaan la carabaabinbe eh oo aan si cad loo sheeginbe eh fa huwa curfigaasi dadku ay caadada ka dhigteeni qaaimun wuxuu taagan yahay maqaama shari musaraxi bihi shardigii la caddeeyey ayuu la mid yahay fii wujuubi iltizaamihi fulinta la fulinayaa waxay la tahay waajibisteedu ama waajibnimadeedu waxay la tahay iyadoo la caddeeyo heshiiskaa fuli oo kale ka dhigantay lamama odhan laakiin curfigaa dhigaya de walahdi bihi iyo loo noqdo la qaato curfiga cinda tanaasuci marka isqabsi haddii isqabsi uu yimaado walidaalika arrintaana waxaa u sugnaatay amhilatun tusaalayaal minhaa waxaa ka mid ah. ku fahmi doontaae ida sta'jara insaanun haddii uu qof kiraysto caamilan qof shaqaale ah limuddati yowmayni muxuu shaqaalaysto shaqadan uu u qabsaday laba maalmood fa inna miqdaara alcamali fii hada alyowmi labadaa maalmood maalin waloo ka mid ah camalka iyo shaqada uu qabanayo qadarkeedu yataxadadu shaqadaasi waxay ku xadaysmaysaa bimaa tacaarafa calayhi nnaasu wixii dadka agtooda curfi ka ah shaqadan oo kale maalintii intee in leeg baa lagu qabtaa curfiga iyo dadka caadadooda loola noqonaya walaw lam yusarax bihi yaan la caddayninbe macnuu waxa weeye qof shaqaalaha baad u yeerto waxaa tii maanta waxaan kaa doonaya shaqada noocaasaan idii qabato tusaale ahaan gurigaa inaad ii laba maalmood gudahood gurigaa igu dhis qolkaa tusaaleahaan maalan waa tusaalawn ama waxaad tihi seeskaa guriga waxaan rabaa inaad ii seesto laba maalmood gudahooda ad igu seesto maxaa la isweydiin karaa waa laba maalmoodee maalintii inteen leeg baa la samayn karaa soo ma taxdiid noocaas tusaale ahaan shaqadii buu bilaabay ninkii shaqaalaha ahaa gabalkii markii uu dhacay ama xilligii shaqada laga rawaxay maalinta ayaa ninkii loo shaqaynayay baa wuxuu ihi maalinta intan aad samaysay dee way yartay wax badan maad qaban maanta kiina wuxu uhi anigu waxba lama hadhna waan sameeyey waxaad ii dirsatayna maalintii koowaad waan igaa qabtay way iskhilaafeen xagee loola noqonaya taxdiidka noocana curfigaa loo celinayaayo waxaa leeyihi dadkan wax dhisa seeskan oo kale iyo shaqooyinka noocana maalintii intayn leeg baa lagu sameeyaa curfan iyo caadatan dee intaasaa la sameeyaa maalintii si caadigee loo bartay khalaas haddii inta uu sameeyaa intii caadatan ay waafaqsan tahay dee waxba laguma laha ninkan isagaa saxan shaqaalaha haddii intii ay ka yar tahayna cidda wax loo raacaya waayo kii shaqaalaha gaabis buu sameeyey ka dhiganta marka xaggee loola noqonaya taxdiidka noocaas camalkaa maalinta ama dheyligaa ah. curfigaa loola noqonaya dee curfiga ayaa loola noqonaya waaye marka tusaalaha koobaad waa ka waa shaqadii taxdiidkeedii oo waxa iyana la soo gelaysan oo arki doonno ama ah, soo gelaysaba fili maayo inuu soo socdo tusaalahaasi waxaa la ysku qabsaday lacagta oo ninkan shaqaale wuxuu ha hawshaa i qabo waa yahay shaqadii buu bilaabay waxba kama heshiinba wax lacag iyana shaqaayadu ay isweydiiyeen mama jirna ka wada hadleen gabalkii markiu dhacay shaqadiina ay dhammaatay xilligeedii la gaadhay baa waxaa la ysku qabsaday nushqaayadii intan hoo iyo may intan aniguma qaadana way ugu yarta loola noqonaya curfigaa loo celinaya yurjacu ila alcurfi almacruufu curfan kalmashruuti sharcan maxay ka dhigan tahay uun mabay sheegin oo markay heshiinayeen may odhanin intaa iyo intaa asaad maanta igu shaqaynaysa laakiin curfigaa xadidaya dee soo maha mar haddii curfiguu xadiday maxay la mid tahay uun inay ka heshiiyeen oo kale la mid tahay haddama may ka heshiinba laakiin curfigaa dee xadidaya shaqadiina de waa saasoo kaleo maanta shaqadaa ii qabo qadarka la qabanayaa yaan markii la heshinayay la xadidinbe almacruufu curfan ile wax curfan la yaqaanu ahaaye kalmashruui shar wuxuu la mid yahay wax shardi laga dhigo l war sidaas intaa ii samee bay ka dhigantay yaan afkaba laga odhan tusaale kale ida istajara insaanu haddii uu qof kiraysto sayaaratan gaari buu soo kiraystay lirukuubi wuxuu u kiraystay inuu fuulo fastacmalahaa dabeeta gaadhigiibaa wuxuu u isticmaalay lixamli alashyaai athaqiilati alaab culus buu ku qaaday gaadhigi fatanaasaca way isqabsadeenba fa yurjacu fii haada nisaaca iyo khilaafka waxaa loola noqonaya ila alcurfi waalcaada loo celinaya curfiga iyo caadada macnuu waxa weeye tusaale ahaan gawaadhi loogu talagalay qofku gawaadhidii tusaaan dadku ay raacayeen dee eh, raaxada tusaale ahaan ama shaksiga ahaayee in wax lagu guro aan loogu talagelin qofku hadduu kiraysanayana ay ka dhignaydun inuu isagu dee inuu raaco doonayo oo gaadiid ka dhigto ayaa gaadhigii yaraa soo kiraystay ee shakhsiyan loo ugu talagalay inuu kaxaysto ama dee waxa weeye arintu caadatan ay sidaa ahayd ayaa wuxuu sameeyey yani wax curfigii khilaafsan tusaale ahaan buurtuu geeyey dhagaxaan buu kusoo kudhaystay iska rogada dhagax buu kasoo buuxiyey waa gaadhi wantanoo loogu talagalay qofku isagu inuu kaxaysto tusaale ahaan curfan mar dhowbay isqabsadeen isagay ninkii milkiilaha ahaa gaadhigii oo wada dhagaxa markii u arkay garqaadkooda iyo garnaqistoodu dee curfigay noqonaysa gaadhigan oo kale curfan maxaa loo isticmaalaa iyo caadad dhagaxaan iyo waxaa lagu guraa iyo iyo waxa weeye reeraha lagu raraa kawdhe mise oo baa lagu guuraa mise dee shakhsiyan baa loo kaxaysta waa gawaadhida gaarka ah. curfigaa loo celiyey haddii ay caddaato arrintani gaadhigani curfan inuu waxan aan loogu talagelin lagu qaado khaladka waxaa yeelanayo kaa dee arrintaas sameeyey haddii caadatan ay tahay wax shaygan uu ku qaatay uu yahay wax iska caadiyo dee gawaarida yar laftooda loo isticmaali karo wax dhib inaanay ku jirinna dee in lagu qabsadaa sax noqon mayso marka curfigiiba markaa xakamku muxuu noqonaya waa curfiga ayaa loola noqonaya alqaacidatu alfarciyatu thaaniya qaacidada labaad ee farciga ee ka farcamaysa qaacidada alcaadatu muxakama waxa weeye almacruufu cinda atujaari shayga macruufka iyo caadada ka ah ganacsatada agtooda kalmashruui baynahum wuxuu la mid yahay uun shardi ay kala saxeexdeen oo kale oo ay kala dhigteen waxa ganacsatada dhexdooda curfan iyo caadatan macruufka ka isla yaqaanaan ee mucaamalaad ah mucaamalaadka noocaasa markay gelayaan shuruudo gaara inay kala qortaan khasab ma ah wixii curfigu uu dhigayo dhexdooda ganacsatada dhexdooda ayuunbaa lagu soconayaayo kal kalmashruui baynahum noqonaya inay iyagu kala qorteen oo kale u ka ila wax caadatan agtooda yani macruuf ka ah oo la yaqaane ah tusaale ahaan tacaamulkii iyo iibkii in wax la kala iibsado ee qaabka wax loo kala iibsanayo goorma alaabta la kala qaadanaya goorma waxa weeye alaabtii sidee loo qaadaya qofkan markuu alaabtan iibsado ee uu doonayo bakhaarkiisu in loo geeyo sidee loogu qaadaya lacagta yaa bixinaya wixii dadku ay isla yaqaanaan curfan wuxuu la mid yahay wixii ganacsatada dhexdooda macruuf ka ahi wax shardi ay ka dhigteen oo kalu kamid ayuu lamid yahy ma lama khilaafi karo wey macnuhu oo xataa haddaan lasoo hadal qaadin markii mucaamalada noocana la gelayay ganacsatadu gelayeen haddana xataa shaygaa lasoo hadal qaadin maxaa laga yeelayaa waxay ka dhigantahay curfigii baa shaqaynayo curfiga meesha yaalla wuxuu la mid yahay shardi la kala dhigtay oo kale oy ganacsatadu kala qorteen lama khilaafi karo macnuhu wey haddii la iskhilaafona curfigaasunbaa loola noqonaya walidaalika arrintaana waxaa u sugnaatay amhilatun tusaalayaal minha waxaa ka mid ah idaa tacaarafa haddii ay ku heshiiyaan alcaqaariyuuna dadkan guryaha kala kireeya tusaale ahaan fii baladin deegaan iyo waddanba waxay ku yani heshiisku uu yahay curfi ah calaa ana asacya aladii yastaxiquhu saaxibu lmaktab alladii kaaso yastaxiquhu uu mutaysanayo saaxibu lmaktab alcaqaariy ninkan iskale dee xafiiskan wax kala kiraynaya ama notaanyada iska leh haddii tacaarufka iyo curfigu uu yahay nushqaayadda noocaas ah yadfacuhu inuu bixinayo almushtari kan wax iibsaday aw ilmustaajiru ama kan wax kiraystay oo nushqaayadda cida loo raacayo ila shaquu qabtay maktabkani ama xafiiskani guryihii buu kala kireeyey waxbuu kala iibiyey sadeenotaanyooyinka o kale haddii curfigu uu yahay cidda wax iibsatay ayaa nushqaayadii bixinaysa waxa weeye dilaalka ama ciddan wax kala iibisay ama qofkan wax kiraystay ayaa bixinaya haddii curfigu nooca uu yihi fa yakuunu hada mulsiman arrinkaasi waxa uu noqonayaa mid mulsim ah oo curfiga noocaasi ilsaaminaya heshiiska cinda itlaaqi alcuquudi heshiiskii haddii la ilaaqo la isweydiin markii heshiiska la gelaya yaa nushqaayadda bixinaya oo aanba la soo hadal qaadin nushqaayadda ninkan shaqeeya dilaalka ama xafiiska fadhiya yaa bixinaya lagama hadlinoo uliqa alcaqdi heshiiska waa la sii daayo waa la sheegun xaalada ilzaamka iyo waaas yani waxa weeye heshiiskaasi curfigaasi wuxuu arinta ku ilzaaminayaa qofkii yani waxa weeye asal ahaan ba ay ahayd inuu bixiyo ee curfan la yaqaanay kii wax kalaystay ama waxibsaday maa lam yusarax inta aan la caddaynin bikhilaafihi curfigaasi khilaafsan macnuhu waxa wey curfigu muxuu ahaa ka wax iibsadaa nushqaayadda dilaalka bixinaya ka wax iibsada kiraystay ayaa nushqaayadda dilaalka bixinaya curfigu sidaasuu ahaa curfigaasi wuxuu ilzaaminayaa yuu khasbayaa in ciddaa curfanba bixinaysay asal ahaan la yaqaano inay bixiso iyadu inay bixiso waa lagu ilsaaminaya maa lam yusarax bikhilaafihi shardigu laakiin waa maxay inta aan sidaasi ka duwan la caddaynin haddii markii heshiiska la gelayay la yidhaahdo oo ninkii wax kiraynaya dilaalkaaba wuxuu yidhi war anigu labadiinaba waan idinka doonaya kaagan aan ka kireeyey iyo kaagan guriga aan u kireeyey kaagan alaabta iibsaday iyo kaagan aan u iibiye dee baayicii alaabta iska lahow labadiinaba nushqaayadda waan idinku leey haddii taa lagu heshiiyey dee heshiiska haddama soconaya laakiin haddii aan waxbaba soo hadal qaadin yaa bixinaya mishqaayadda dilaalka waxaa loola noqonaya xaggee curfiga haddii curfigu uu ahaa in qofka wax iibsaday ama wax kiraystay uuni uu bixinayo khalaas kaasaa laga doonaya haddii curfigu uu ahaa ka wax iibiyey ama wax kireeyey ayaa dilaalka intiisa siinaya kaasaa lagu soconaya haddii curfigu ahaa labaduba inay wax siiyaanna kaasaa lagu soconaya marka yurjacu ila alcurfi curfigaa loola noqonaya tusaale labaad idaa tacaarafa tujaaru haddii ganacsatadu ay curfi ka dhigteen oo agtooda curfi uu ka yahay iyo caado calaa anna taxmiila albidaaca alaabta qaadisteeda loo qaadayo la gaadhsiinayo ilaa sayaarati almushtari ninkan alaabta iibsaday alaabtan in loo qaado gaadhiga loo gaadhsiiyo haddii waxa weeye curfigu uu yahay aw tawsiilihaa ama alaabta in looba geeyo ilaa manzilihi gurigiisa haddii curfiga ganacsigu uu yahay yacnii arrimahaasi daakhilun mid soo gelaya dimna caqdi lbayci heshiiskii iibka haddii waxyaabahaas soo gelayaan ay ka mid yihiin curfi ahaan oo iibkana shayga qofka laga iibinaya wuxuu dhigayaa curfan in alaabtan gaadhiga loo gaadhsiiyo ama gurigiisii loo geeyo fa yakuunu mulsiman wuxuu ku khasbayaa litaajiri kii ganacsanaya alaabta iibiyey ayuu ku khasbayaa inuu alaabtan qaado gaadhiga uu gaadhsiiyo ama guriga u geeyo min ghayri muqaabilin iyadoo nushqaayad kale aan laga qaadin qofkan wax iibsaday maa lam yusarix inta aanu caddaynin labada qof midkood ama maa lam yusarax inta aan heshiiska lagu caddayn iibka bikhilaafihi sidaasi kaduna curfigaasi khilaafsan macnuu waxa weeye haddii tusaale ahaan ganacsatada dhexdooda curfi ay ka tahay alaabaha qaarkood qofku marka uu iibsado in meheraddii ka iibisay alaabta ay u qaado gaadhigiisi ay u gaadhsiiyaan iyadoo aan nushqaale dheeraada laga qaaday ama gurigiisii loo geeyo iyadoo nushqaale dheeraada aan laga qaaday macnaheedu waxa weeye waxaa khasab ku ah ciddan wax iibisay meheradda leh maadaama curfigu uu noocan qofkaa alaabta iibsaday in alaabtii loo qaado oo halka uu doonayo loo gaadhsiiyo ama gaadhigiisa ama gurigiisa iyadoo wax lacagoo dheeraada aan laga qaadayn waayo curfigu muxuu dhigayaa qaadista noocan ahi inay heshiiska iibka ka mid tahay oo qofkii wax dheeraada aan lagu qorayne laga iibiyaaba macnaheedu yahay alaabtana waa loo qaadaya waxaa la mid a ah, alaabaha qaarkood qofku markuu la iibsado waxaa loo baahdaa in la rakibo la xidhxidho tusaale ahaan haddii curfan iyo caadatan ganacsatada dhexdooda ay macruuf ka tahay oo la yaqaano alaabtan qofkani uu qaadanayo iibsaday in loo qaado guriga loo geeyo weliba loo xidxidho iyadoo lacag dheeraada aan laga qaadayn curfan hadday sidaa tahy lama odhan karo annagu nushqaad baan kaa qaadaynaa iyo annagu sidaasaan samaynaa oo markaanu qaadnana lacag baan ka qaadnaa marka aanu u xidxidhayna lacag baanu ka qaadnaa lama odhan karo haddaan marka hore laga sii heshiin bilowgii hore oo haddii qofkan alaabta kaa iibinaya uu ku idhaahdo dee suuqu waa sidaasoo alaabta waa la raraa lacag la-aan baa dadka loogu qaadaaye laakiin anugu alaabta qofka waan ka iibiya war hadduu qaadisu baahdan lacag dheeraadan ka qaadaya xidhxidhis hadii loo baahda lacag dheeraadan ka qaadaya ma igu gelaysaa adna waad ku gashay dee almacruufu ma noqonaysa markaa wixii lagu heshiyaa soconaya ee la bayaamiyey curfigiina maanta waa la khilaafay ka dhiganta lakin waxaa laga hadlayaa labadii qof mabay soo hadal qaadinoo isna weydiinin waar alaabta la qaadayo guriga marka lagu gaadhsiima lacagba dheeraada lagaa qaadaya gaadhigaaga haddii lagu gaadhsiima lacag dheeraada lagaa qaadaya haddii alaabtii lagu xidhxidhayo ma lacag dheeraada lagaa doonay lagamaba hadlinba alaabtii markii la xidhxidhay ama la qaaday baa la isqabsaday dabeetana lacag keen iyo maxaan keena dee sodinkii alaabtii la iga iibisana maydaan ii qaadayn idinku waa la iskhilaafay curfigunbaa loo noqonaya alaabtan oo kale qofka miyaa loo qaadaa lacag la'aan oo loo xidhxidhaa lacag la'aan mise lacag baa la qaadaa curfigaa muxuu noqonay markaa xakamka lagu kala baxayo waa curfigu noqonaya ida tacaarafa tujaaru haddii ay yani agtooda curf macruuf ka noqoto calaa ana taxmiila albidaaca alaabta qaadisteeda ilaa sayaarati lmushtari la gaadhsiinayo qofkan iibsaday gaadhigiisa in loo gaadhsiiye alaabta aw tawsiilihi ama in la gaadhsiiye ilaa manzilihi gurigiisa haddii curfigaasi arrintaasi ay tahay daakhilun heshiiskaasi mid soo gelayo ka mid a dimna caqdi lbeyc heshiiskii wax lagu kala iibsaday haddii arrintuba ka mid tahay yani curfi ahaan fainahu litaajiri kii ganacsadaha inuu alaabtii qaado gaadhiga gaadhsiiyo ama guriga gaadhsiiyo min hayri muqaabil iyadoo wax bedela aan laga qaadin ama muqaabil ah maa lam yusarix inta heshiiskan labada qof aanay ku caddaynin sidaasi ka duwan alqaacidatu alfarciyatu haalia qaacidada farcigee saddexaad ee ka farcamaysa qaacidada alcaadat almuxakama waxay odhanaysaa qaacidadani altacyiinu bilcurfi wixii curfiga lagu cayimay ee curfiga uu cayimay katacyiini binas wuxuu la mid yahay wax daliil sharci ahi uu caddeeye oo kale shayga haddii curfiga iyo caadadaba uu ku cad yahay wuxuu la mid yahay wax daliil caddeeye oo kale la mid yahay oo daliil sharciya lagu caddeeyey lagu naskareeyey waaya oo macnuhu waxa weeye waynu arki doonaa tusaalayaashee shay baa tusaale ahaan la kala iibsaday ama la kala kiraystay mucaamalaad yacni mucaamaladaa la galay ee dadku ay galeen baa markii dambe mucaamaladani waxay noqonayso iyo sida ay noqonayso tacyiinkeedii baa laysku khilaafay tacyiinkeedii baa laysku khilaafay markii horena waxba lagama heshiin waa la kala iibsadun sheegamo la kala kiraysta waxba layslama soo hadal qaadin laakiin markii dambea laysku qabsaday tacyiinka shaygan aan kaa ebiye ama aan kaa kareeyey sidan u samey iyo sidan ha u samayn xaggee loola noqonaya tacyiinka curfigaa loo celinaya curfigu shaygan oo kale muxuu u yaqaanaa tacyiinka sharci curfigu uu siiyey waa maxay ayaa la waayo lianna atacyiina bilcurfi ka tacyiini binnas wixii curfigu uu cayimay ee uu calaamadiyey wuxuu la mid yahay wixii sharciga iyo daliilku uu calaamadiyey oo kale lama khilaafi karo lagamana hor iman karo walidaalika arrintaana waxaa u sugnaatay amhilatun tusaalayaal minhaa waxaa kiraysta beytan guri gurigaa wuxuu ka kiraystay fii xayin sakaniyin xaafad dee dadku ay degaan oo loogu talagalay dee in la dego ayuu guri ka kiraystay fatatacayanu manfacatuhu gurigaa manfacadiisu waxay ku caynoobaysaa ku cayinmaysaa yacnii ay ku koobnaanaysaa bisukna almuctaadi degitaankii la yaqaanay limilihi gurigan oo kale gurigan oo kale sida loo dego ayuunbu qofkuna u degi karaa oo macnuu waxa weeye qofkani guri buu karaystay meel dadku ay degaan iyo deegaan buu dee ka karaystay xaafad la degan yahay de siduu u degayaa iyo siduu u manaafacaadsanaya ayaa la isweydiiyey de waxaa la odhanaya guryahan kale jaarkaee la midkaa sida loo degan yahy una ha u degadi wax dheeraada lagama rabay atayiinu bilcurfi ka tacyiini binas haddii la isweydiiyey yani in la cayimo qaabku u degayo wuxuu ku dhex qabanaya guriga inu kiraysta waxaa leeyahy tacyiinka noocaasa curfiga inoo celi xaafadan iyo deegaankan gurigan oo kale dee guryahan la ah maxaa lagu dhex qabtaa maxaa manaafacaadsiga yani maxaa laga manaafacaadsa loo kiraystaa waa waxaa loo kiraystaa dee la dego dee kana degun haddaba waa intaas inuu degun de marka man istamala qofka eh, man istajirada qofka kiraysta beytan guri fii xayin sakaniy muxuu ka karaystay xaafadii loogu talagalay la dego fatatacayanu manfacatuhu gurigaa manaafacaadkiisu wuxuu ku cayinmayaa oo uu ku koobnaanayaa bisukna almuctaadi limilihi deegaanka iyo degitaanka loogu talagalay gurigan guryaha la midkaaba dee lagu dego kaasaasoo kale misna u degi doonaa falaa yasixu haddaba ma bannaana isticmaaluhu gurigan uu kiraystay ee uu ka kiraystay xaafad deegaan iyo deganaanshiya loogu talagalay dadku inay degaan gurigaa uu ka kiraystay uma ansa ma ansaxayso ma banaana inuu u isticmaalo mustawdacan inuu istoor uga dhigto lilbadaa'ici alaabta gurigiiba inuu istoor u bedelo hadda gurigii loogu talagalay inuu dego ma bannaana aw taxwiilihi ama inuu u bedelo ilaa maxallin tijaariyin meel ganacsi biayri idnin isagoo wax ogolaanshiya aan ka haysanin min saaxibi ilbeyti ciddii guriga iskala hayd oo tusaale ahaan yani arrintan oo kale waxay aad u anfacaysaa marka khilaafku yimaado qof baa guri laga kareeyey shan maqsina xaafad hiblaayo ku yaalla waa meel loogu talagalay dadku inay degaan waa guri loogu talagalay in la dego gurigiiba wuxuu ka dhigay uun miduu ku soo dejiyo alaabto storb buu u bedelayba mar dhow baa la isqabsaday anugu inaad degtaankaaga kareeyo m de md aniga karen waxaan doonaan ku samaynaya khilaafkaasay maxaa lagu kala baxaya curfigaa lagu kala baxaya atayiinu bilcurfi katacyiini binas curfigu muxuu caddeeyey gurigan oo kale in la dega soo mahadde ayaa curfiga ku cad khalaas waxay ka dhigantay in lagu yidhi gurigaa waxaad keliya un deg oo keliya wax kale ha ku qaban in la yidhi oo kale ka dhigantay markii lala heshiinay waayo curfigiibaa cayimo isbuu iska garanayde ama dee dukaan baabuu ka dhigtayba ama hodheel buu bedelay gurigiiba laga kareeyey haddaanuu idan haysan iyo fasax inuu sidaa u bedeli karo ama uu deganaanshiyihii loogu talagalay degitaankii loogu talagalay waxaan ahayn uu ku dhex qabsado ama uu ku manaafacadsado taasi waxay u baahan tahay waa arin curfigii ka baxsanoo idan iyo fasax bay u baahantay laakiin curfigu muxuu dhigayaa inaan waxaan yani degitaan ahayn aanu ku qabanin de ayuu dhigaya tusaale kale nambarkii baa laga ka maqanay man ista'jara sayaaratan lirukuubi lmuctaad qofka gaadhi u kiraysta fuuritaankii caadiga ahaadde falaysa lahu uma banaana an yaxmila calayha inuu ku qaado maa laa yuxmalu waxaan lagu qaadinba calaa miliha gaadhigan oo kale qof baa gaadhi kiraystay si uu gaadhiganna waxaa lagu yaqaanaa gawaadhidan dee dadku isticmaalaan amaba dee waxaan leeyahay dadku ay gaarka u wataan tusaalahaan oo dee rukuub keliya ayuu u kiraystay mar haddii inuu raaco oo qura u kiraystay falaysa lahu uma bannaana an yaxmila calayha inuu ku qaado gaadhiga maa laa yuxmalu calaa miliha alaabta iyo shayga waxyaabaha aan gaadhigan oo kale loo quudhnayn lagu qaadin kan kuma qaadi karo waayo curfigaa xadidaya ka an yaxmila fiiha waaba sida inuu ku qaaday addawaaba xoolihii aw ilqaaduuraati ama gudaafadii wasakdii dee qashinkiibu ku qaaday gaadhidhanoo uu soo kiraystay oo gaadhi raaxaa ah, tusaale ahaan oo asalku ahaa dee inuu gaarigan gaar ahaan u kaxaysto ayuu adi iyo waxaan loo joogin kusoo wada kaxeeyey kusoo qaaday aigan yaa ugu talagalay yaa ka heshiy ma dhubaa laysqabsaday wuxu i gaadhiga dee mar haddii anigu aan kiraystay ama ari aan ku qaado ama aan bisada ku qaado maxaa kaa galay sax maaha waxaa xadidaya muxuu noqonaya waa curfiga curfigaa loola noqonaya gaadhigan gawaadhida la midkaa waxanoo kale miyaa lagu qaadaa maya ayaad waad khaldanta inaad ku qaada xukunku saasuu noqonaya ama gaadhigii uu soo kiraystay buu ka dhigtayba maxay wuxuu u kiraystayba show umuu sheegin dadkee inuu xashiishka xaafadda kaga guro gaadhigiiba xashiish buu ku qaadayaayo gaadhigii oo xashiishun ka shaqaynaya waa gaadhigii looga kireeyey inuu raaco u fulo u ku caragoodo mar dhow baa la isqabsaday khalaas khaladka ciddani waxa weye maadaama oo gaadhigan gawaadhida la midka aan loogu talagelin in xashiish lagu qaado waxay ka dhigantay isagaa khilaafulcurfi sameeyey khaladkana dee isagaa loo xambaarinaya hada wbillahi towfiiq wsala allahuma cala nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbih waslama tasliiman kaiira kulle intaa waxaa inoogu eg madhalka ama hordhaca yare kooban ee aynu ka dhigan alqawaacid alfiqhiya ilahi subxaana wa tacala ha inagu anfaco wixii Eh, wixii sawaabee dhexdeeda inagala kulmayna ilahay subxaana wa tacaala khayrkeeda hayna siiyo wixii akhtaa inaga dhacan ilahi subxa taala hana haynoo dhaafo eh, runtii waxaanuun ku talin lahaa malaha kitaab kalea kulley la bilaabaya sheekh maxamed oo noo yarkaa eh, kitaab kalea kulley la bilaabi doonaa kaa kale laftiisuna waa muhim dee inaynu isaga ogaano waa nadmi oo nasri maaha baan filayaa kitaabkaa iyo waxa laga yeelayo waa muhim jiddan inaynu ka ogaano kitaabka markaa inoogu xigi doono waa manduumat lfadfariya oo kale waa laydin sheegay kitaabkaasi maktabadaha waa laga heli karaa sidaa sheekhu inoo sheegay sharax yar baa saaran oo kaasun baaba lahaya sharax kale lama hayo iska soo qaata haddii alla ka dhigo nuur inuu yaallaan filaya maktabat nuur waxaanu laakiin kusoo gebagabaynaya marka intaa laga yimaado fanigani waa fani aada u qiimo badan alqawaacid alfiqhiya waa fanni qofku haddii uu fahmo iyo haddii uu u dhug yeesho wax badan yacni oo masaaishii fiqhiga ahayd ee filiqsanayd uu ku ururinayo maanta wax badanna waaqiciyan markaad eegto hadday maxkamada tahay hadday meelo kale tahay hadday garsoor tahay hadday fatwo tahay qofku ka maarmi maayo alqawaacid alfiqhiya waayo qawaaciddani waxay ku ururinayaan masaa faraha badan ee filiqsan marka waxaan ku talinayaa inaynu aada ugu dadaallo inaynu fannigan sii wadno hal risaalo aad ka dhigatay laba aad ka dhigatay kuma filla inaynu sii dadaallo inu sii wadnaa muhima jiddan weliba alqawaacid alfiqhiya walow si guud ay waxa weeye dee isu fannigan uu yahay mid iska midaysan haddana dee madaahibta marka la eego waxbay ku yara kala duwan yihiin marka kaa madhabkeenna shaaficiyada iyo qawaaciddiisa fiqhiga ah inaynu xoogga saarna waa muhim jiddan madhabka waddankaaga ka jira ee ka shaqeynaya ayaa loo dhug yeeshaa waxba kaamay gelin mid meel kale ka shaqeeya oo fiqhiga ka hadli mayno markaynu sidaa leenno uma jeedno dee ma yani wax walba in lagu raaco madhabka macnuhu ma lakin waxaynu uga jeednaa wixii dee baatila ama wixii aan sax ahayn isaga sidiisaa looga beydhaya ciddii doontaabaha ku hadasho laakiin waxaanu ka hadlaynaa fiqhan kollay madhab fiqhi ah ayuu qofku dee ku tacalluqi lahaa u baran lahaa soo ma madhabka deegaankaaga laga isticmaalo ee lagaga dhaqmo ee laga tixgeliyo ayay tii inaad ku ekaato kaa horta meel saar fiqhiyan iyo qawaaciddiisaba xoogga saar horta kuwa kale waad gaari doontaa taasi waa mid aan ku talinayo qodobka kale aan ku talinayo waxa weeye kollay culimmada hadday iga waaweynna farriimo badan way siiyeen in cidda aynu ka qaadanayno cilmigan aynu waxa weeye lafteeda iska eegno ina hada alamra diin fanduruu caman ta'khuduuna diinakum arrintu waa diin ama fiqi ha noqoto ama caqiida ha noqoto diintana cidda aad ka qaadanaysa iska hubi sheekh cid walba ha hoos fadhiisanin waayo waxaynu had iyo jeer maqallaa iyadoo layna waa leeyahy walaalaa la wadayey caynkanaa la wadayey cid walba wax ka qaado de sax maaha meesha siyaasad lagu midoobaye iyo wax kaloo urur la samaysanayo maahe waa diin aad qaadanayso diintaana cidaad hubtuun ka qaado cid walba ha ka qaadan waayo berri ka maalin haddii kale intaad ka dheregto shubahaadkeeda iyo hawlaheeda baa cid kaa soo gurta la waayi doonaa dabeetana oo kaasoo matajisa marka funuuntani in badan way duuban yihiin hadday tahay fiqhi hadday tahay alqawaacid alfiqhiya yacni inaynu aada ugu dadaallo inaynu waxa weeye daryeello waa muhim weliba kuwooda nadmiga aynu xifdinno dee madhabka shaaficiyadoo kale kitaabka loo yaqaano alashbaah wanadaa'ir ee suyuuti waa kitaabka ugu fiican waana lagu nadmiyo dee gabay isagoo ana wuu jiraa oo ahdal sheekhi la odhan jira waa ku gabiya alfaraa'id albahiya yacni qof waa gabay aada u fiican runtii waanu duubayn oo sheekh cabdikariim wuu duubay xafidahu allah marka in laga faaidaysta waa muhim oo aad iyo aad waa kitaab fudud jilicsan aadu macaan ka faaidayso xifdan uu fiican yahay furuucdiina si fiican buu u faahfaahinaya marka dee inaynu sii wadno oo aynaan intaa kaga hadhin ayaan ku talin lahaa kitaabka cusub aynu qaadan doonana isagoo kitaab nadmiya oo si kooban uga hadli doona insha allahu laakiin intaa inooguma eko ogow weli fari kama qodno oo cilmiga barashadiisu dee ma dhammaato mar walba waynu u baahan inuu sii wadno hana isla dhicinoo ha haysodho wallahi intaasoo kitaab dhigatay khatar baa tayba weli may waxbaa dhiman weli xilli maad gaadhin maalinta qofku uu isqanciyana waa markay ugu darantay ogo maalinta aad adigu isla bilig tidhaahdo ee aad isu bogto waa markay kuugu darantay waa inuu cilmiga kuu kordhayaa kuu siyaadiyaa tawaaduc mar walbana aad ogaato in weli cilmi kuu dhimi sida awgeed waxaa la ydhaha qofku waxaa la odhan karaa waa cilmigii buu si fiican ula jaan qaaday maalinta uu ogaado inaanu aqoonba lahayn weli wax ka maqan yinde laakiin marka qofku inta yaree u hayaa ay u muuqato waxweyn inuu hayo waxaa meesha kuma haya ka dhiganta qofkaas saxo ma haya ka dhiganta marka waxaan idiin rajaynaya insha allahu in badan baad soo wadeen waad sii wadi doontaan dhammaanteenna dee anna waan idinku jiraay laakiin yaynaan marnaba isu arkin dad wax bartay oo dadka intaa dheer oo maya intanaa taqaanana alxamdulilah dheh siina wad wixii aad sii gudbin kartana sii gudbi wixii kaa dhimana dhammaystir oo wad waa markaynu doonayno ummaddan inay wax ka bedelo waa markaynu doonayno culimada maanta waxay noo dhigaysa ilaahay khayra siiyo waxa weye halkaas soo gaadhsiiye diinta iyo dacwadda inaynu ka dhaxalo waxaa halkaa u fadhidana waa inaad culimadiina dhaxashaan oo aad cilmiga ka qaadaan oo berri ka maalin halkan soo fadhiisataan oo dawlooyinka la qaban doono idinku ay yeelataan wax dhigisteediiyo hawlaheeda iyo culayskeeda taasaa loo baahan yahy marka ufuqaaga koru yaro qaado meel halkan yaro taga ayaana kaa noqon dowladan yaro tagtagaayo waan ka yaro imaada ayaana kaa noqon jiddiya waa inay kaa go'naataa cilmiga baro adiguna sii baro sii gudba intaa waa inay ka ahaata marka aad iyo aad waxaa yani ugu nasiib badan tihiin maanta dad badani mashquul ku jiraan jaamacad dhiganaya mid iskuul dhiganaya mid wax dhigaya mid ganacsanaya laakiin idinku waxaa nasiib u hesheen inaad maalin walba halkaa toddobada inta aad timaadaan labiiy tobanku dhow ka rawaxdaan idinkoo cilmi baranaya waa nasiib aad dadka dheertihiin ogaada oo inta heshaaba ay iska koobantay inta heshaaba ay iska koobantay marka culimmadeenna inoo bilowdeen ilahay khayra siiyo ee duruustooda inoo wadda ee ra'yigan lahaa waayo dadaal badan bay geliyeen waxaan xusuustaa sheekh cabdalal barbaraawi ilaahay khayra siiyo labadii kun iyo maxay ahayd baan filayaa masdixi tobankii mise labiyo tobankii xalqad fiqhiya ayuu bilaabay xalqadaasi waxay ahayd afar maalmood marka arbacada laga reebo laga bilaabo sagaalka ilaa koob iyo tobankiiyo barka siday ahayd baan filayaa yacni inta aanu ka faa'iidnay laga bilaabo dee safiinaha ilaa cumdatu saaliga ilaahay subxaana wa tacaala dee wax badan baa xalaqaadka noocna dadka uu ku anfacaa waayo xalqadani waxay ka marhantahy waxyaabihii kale dadku ay waxu baranayeen ayaa loo filanayaa dee waa saanu malaynayno ilahay baa subxana tala xaalka og oo dadku markay meelaha waxbarasho tagaan dee shahaado caynkan maxay lagu dhaa kan lagu same wax kalaa ku dhex qufulan laakiin qofka intuu xalqadaa yimaado cilmigeeda ka dhishaa dhaansanaya ee haddana ka baxaya ee haddana ku soo noqonaya runtii nasiib badan baad u yeelateen waana wax ilaahay loogu mahadnaqo ay tahay idinkuna inay ka faaidaysataan rag badan anuga hayo habeenkiina tafsiirkaan isugu nimaad waxaan wada dhigana ragga badankooda sooma tafsiir ka yimaadaan kudbata kala yimaadaan rag aad u dadaalaya idinku jira dadaalka marka halkaa kaga sii wado ha hanjabin hana ka hadhin ogsoonowna berri ka maalin mashquulku sidaan ahaan maayo firaaqadu sidaan ahaan mayso iqtanim khamsan qabla khamsin maxaa ka ah? firaaqaka qabla shuqlik firaaqadaad haysata ka faa'iide mashquulin waxaa laga yaabaa laba sane kadib laba kadib reerba yeelata soo ma karto hawlaha kale adduunyaba kugu soo kordhaan oo aad haleeliba weydo inaad halkaa timaado soo ma marka hadda firaaqo iyo weli jaanis baa haysataan marka jaaniskaana runtii ka faa'iidaysta oo aad iyo aad runtii uga faa'iidaysta ogaana ogaada markaa qiimaha ay leedahay laakiin ile shayga haddaadan qiimihiisaba garin ku dadaalimaysa intaa idin hadhayna dee si khayrla ku dhammeeya kutubtiina dee may dhammaanay sii wada oo sii dadaala cilmigana sii gudbiya inta aad fahamsan tahay sii gudbi waxaanan kuu sheegayaa qodobka ugu muhiimsan ee cilmi lagu hantiyo marka laga yimaado barashada waa sii gudbinta cilmiga inta aad ka fahamsan tahay dhig akhri waayo taasaa ilaahay kuugu barakaynaya maalka marka zakada laga bixiyo ilahay waa sii barakeeya ama sadaqada laga bixiyo soo maa ilmiga aad baranaysa zakadiisu waa inaad dadka u gudbiso waxaad taqaanaad fahamsantay kuma lihin waxaadan oqon dhig ama aadan fahamsanayn laakiin inta aad ka fahamsan tahay sii gudbi waxaanaad ogaan doontaa berri ka maalin wax dhigistu faa'iidada ay leedahay waxaana la yidhaahdaa qofku inta uu ku faa'iido wax dhigasho waxaa ka sii badan inta uu ku faa'iido wax dhigis wax dhigashadu asaaskiibay dee kuu sugaysaa iyo seeskii inaad barato laakiin inaad sii kubciso cilmigii oo aad yani waxa weeye heer ka gaadho ummaddana aad waxa weye u tartaa wax dhigistay ku bilaabanta ha sugin inaad inta aad boqolaal kitaab dhiganayso markaasumaa na bilaabi doonaa sax ma ah hadda intaaad fahamsantahay ka bilow udhig intaad taqaano waayo shayga haddaadan ku dhaqaaqin caloo adayg samaynin diyaar garowgiisa yeelanin waad ka baqanaysaa unte waxaa laga qofku inu dad kitaab soo taa bilaabaya talow bila cidiba ku iman weyda soo ma hadda bilow dadku kugu yaraadaan bilow lagu dhegaysan waayo maxaa kaa gala adiga kuu yimaad mid mid mid aad dhaantaa imanaye kaasoo u dhegdee iska abaabulo dhowr qofoo wax u dhig inta aad kari karto waa qodob aad u muhiima ah runtii waa laga yaabaa marka koobaad dee sabir bay la u baahantah waa dawad waxani waa dacwad dacwaduna sabirku waa laga maarmaan inaad u dulqaadato way dhici kartaa inay cidiba ku iman weydo sooma dhici karto waxaa dhici karta in marka qaarkood lagu dhaha macallinkii me shaykhii wax dhigay adoo hadda fadhiya ila laguma garanaya way dhici karta markii igu horrayseen kitaab dhigo kitaabka alusuul halaaa ayaa arday baa yimi oo soo xaadiray anna weli waxaan sugay imanayeen soo dhamaystirmayeen way yimaadeen waxa sheekh ka dhigayay me waa anigana dee ma odhan karti sow ma ogid oo xoogaa yare isqadimaad bay ka dhigantay ayaan dee u arkayy marka wuu iman doonaa iska fadhiista unbaan wuu iman doonaa de waana run wuu imanay waa gerayy de anaa gerayy <laughs> marka waxaan uga socdaa mararka qaarkood baa yani mawaaqifta noocaasay kula kulmaya waa in laakiin aad dhiiranaanteeda yeelataa adoo diyaarinteedina dee oo u diyaargaroobaya marka war ka maalin halkan idinka idin sugayso cid kaleba sugayso oo ogtihin manaabirtu idinka idin sugayaan marka yani yaanay keliya kaaga ekaanin uun waan yaro dhigtaa waa inaad isu aragtaa cidda loo diyaarinayo culimmadani le joogi maayaane dadka maanta wax dhigaya toban sano kadib mid dhintay iyo mid daalay bay iska noqonaya laakiin cidda dardarteeda yeelanaysaa waa ayo la doonaya inay dhaqaajo waa idinka marka soo midaan arag nimanka la hahda suufiyada iyo ashaacirada nimankaas waxay bilaabeen barnaamij ah da'yar inay soo saaraan taa ogsoonu igana qorinta waxay maanta soo saareen dad ku haminaya inay culimada waaweyn la doodaan haddaba caba ma hayaan ogow laakiin intoodii dee ayay u soo walwalaaqeen u soo dhiibeen say leeyihin culimadana waa wax ka sheegi kartaan sheekh hibel miad arag mid akhriskuba ku adigoo le shekh hibel baan radinaya u jawaabaya soo maad arag waayma waxaad sugaysaa sheekh hebel inuu isu soo qaawiyo qofkan ula hadlo kii u jawaabayay miyaanu adiga ahayn waa adiga waa kula waa kula aqoon haddaad dunto may waad ka aqoon badan tahay waa caqiidadaadii baad tahay yaa waxa weye tii sunnada ah ahlu sunnaha ah maxaa adiga kaa dhigay markaa kuhuurinay soo baxdee marka iska ilaali madaxa inaad fuuriniso cidda halkani sugayso waa inaga berri ka maalin su-aalba yani waxaan ku yani tusaale yaroo kooban masaaisha qaarkood niqaash baa laga galaa soo ma waayo haddii la yidhaahdo masaladaasaa laga niqaashaya ma waxaad doonaysaa inay culimadii waaweyneyd ee culimmadeenni inay yimaadaan mise waa in la helaa rag iyaga ka hooseeyo oo ciddan soo ligan dee cashar u dhigi karta waa in la helaa ha sugin markaa sheekhiba loo yimaado mar walba oo culimada aynu bedello waxaynu ku bedeli karnaa waa inu sii dadaallo oo aynu wax badan maanta meelo badanoo iyaga looga baahanya berri kamaa inagu inanu buuxin karnaa iyagu waa inay inoo noqdaan nusdambeed iyo tilmaan laakiin cidda dacwadda fidinteeda iyo faafinteeda iyo kahowlgalkeeda looga baahan waa inaga hadday wax dhigis tahay hadday khuab tahay hadday tahay eh, maxaanku dhahdaay eh, muxaadaraad la jeedinayo waa inaga cid kale maxaa loodhan odhan jiray ceello uma qodna cidna uma maqna ummaddan waa adiga iyo aniga iyo isaga iyo iyada dumarku laftooda ku jiraan dee soma yaanay moodin rag un la hadlaya idinkuna dumara waa ku jirtaane dumarka gaada oo guryaha wax ugu dhiga oo jaararka oo guryaha laftooda guryaha kasoo baxaysa waxyaabaa cajiibkaan ku sheegaya waxaasa qof dhanoo isagu diin baranayo oo fiican oo toosan gurigoodana laga yaabo inuu isla baaba'san yihiin jahliga iyo aqoondarrada iyo waxa yaalla marka waxay ka dhigantay ilahay miyaanu qur-aanka o anfusakum wa ahliikum naara haddii isagoo uni gaar isu ilaalinayo oo le waa kii wadaadka inaga ilaaliy waa diintuu dhigtaaye intaasunba guriga laga hadlay waxbaba kuma soo celiye xaafadda waxunbuu kasii wadaa ilaa haddii lagu soo tabaabusheeyo uuna gurigii aad ku hoyato subaxdan aad ka soo baxdo waxba ku celin weydo maxaad u faaidaysay dadka marna waxaad doonaysaa taa meelahaasaan darsi kasoo dhigaya xaggan ka bilow horto kaaga baahan oo u baahi badan guriga ka bilow dee qof walbana waa sida waana waajibina saaran baarak allahu fiikum waan ku dheeraaday ga raalli hada wa subxaanaka ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk